kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal idilkiinbaa meel weliba joogtaan iyo si walbaad inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal waa barqanimo sabtiya ah taariikhdu waxay ku aasaasan tahay labada bisha sebteembar sannadda qodobadaad ogaal ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqayn culus oo markaa la sheegay inay ka dhacday qeybo ka mida ah gobolka mudug laguna bartilmaameysaday xubno al-shabaab oo isku urursanayay deegaan hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ayaad dhegaysan doontaan waxaa kaloo soo qaadan doonaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo sheegay in madaxweyne xasan iyo xukuumaddaba looga baahan yahay inay la xisaabtamaan dadka xagal daacinaya dagaalka dhanka al-shabaab waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in marnaba aanu istaagi doonin dagaalka ka dhanka al-shabaab dowladda soomaaliyeedna ay markaa guulo ka gaartay intii uu socday neejar waxay faransiiska ku eedeeyeen inuu burburinayo dalkeeda fargelinna ku hayo bannaanbaxyo ayaana ka dhacay waad degaysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan hong kong dabeelo iyo duufaano saameyn ku yeeshay qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad degaysan doontaan u diyaargarooba ogaal heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax maqasheen qeybaha hore ibraahim joogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilaabnay wararka naga soo gaaraya gobolka mudug deegaanaha hoostaga degmada xardheer ee gobolka waxay ku waramayaan in markaa duqeyn xoogan ay ka dhacday qeybo kamid ah deegaan lagu magacaabo dumaaye oo markaa hoostaga degmada xardheere diyaaradaha taageera soomaalida ee saaxiibada caalamiga ah oo kaashanaya hay-adaha amniga ayaa la sheegay markaa inay u suura gashay inay duqeyn la bartilmaameydsadaan ama ku bartilmaameydsadaan xubno shabaab oo la sheegay in isku urursanayeen fariisiin ay ku lahaayeen dumaaye oo hoos tagta degmada xardheere ee gobolka mudug duqeyn xoog le ayaa ka dhacday sida la sheegay goobta iyadoo sida uu xaqiijiyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqina la sheegay in aada loo burburiyay oo uu basbeelay saldhigii al-shabaabku ku lahaayeen dumaaye oo degmada xardheer ee gobolka mudug waxaa la soo wariyey in markaa halka ay isku urursanayeen xubno ka tirsan shabaab oo iyagu markaa qorsheynayay inay weeraro ku qaadaan fariisimaha ciidamada dowladdu ku leeyihiin qeybo kamid a ah gobolka mudug wixii warar ay kusoo kordhana duqeyntaasi ka dhacday gobolka mudug gaar ahaan deegaanka dumaaye hoostagta xardheere wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal insha allah dhinaca kalena madal lagu qabtay eh, aaladda baraha bulshada ee eh, tural space loo yaqaano oo ay markaa ka qayb galeen xubno siyaasiyiina oo xiral kala duwan soo qabtay qaarkood haatan xiral haya waxaana markaa qayb ka ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa madasha dooda ciwaankeeda ahaa kaalinta ay markaa siyaasiyiintu ka qaadan karaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee markaa dalka ka soconaya xubno badan oo siyaasiyiina ah oo xilal kala duwan soo qabtay qaarkood haatan xilal haya ayaa qayb ka ahaa madasha twitter space oo markaa lagu gorfeynayay doorka siyaasiyiintu ay ka qaadan karaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dalka ka socda cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda soomaaliya oo qayb ka ahaa xubnaha siyaasiyiinta ee ka qeybgalayay madasha twitter space lagu qabtay ee dooda waxa uu sheegay in looga baahan yahay madaxda dowladda federaalku madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba inay tallaabo adag qaadaan si markaa xubnaha hagal daacinaya dagaalka ka dhanka al-shabaab tallaabo looga qaado haddii marka ay yihiin saraakiil ama haddii ay yihiin xubno dowladda ku jira cumar cabdirashiid cali sharmaarke talooyin kale ayuu sidoo kale soo jeediyey oo uu siinayo xukuumadda wuxuuse markaa xusay inay muhiim tahay in haddii ay jiraan dad dowladda ka tirsan xilligan ee hagaldaacinaya dagaalka dhanka al-shabaab ina la xisaabtamo waa kan cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul ee soomaaliya runtii eh, waxay la tahay wax kasta oo qarankan u shaqaynaya sideedaba waxay ku taagan yihiin galbaha ciidankaas oo maanta hadda duruufahaas awjeedaan ku shaqaynaya marka qadarin iyo sharaf iyo abaal waxaan ahayn oo naga mudan yihiin iyo in la garab istaago wax kaloo hadda nala gudbo maleh dagaalkan inaan gacan iyo garab ku siino ayaga iyo dowladdaba si dee jiritaankeena iyo qarannimada iyo waxa aan sheeganayno dhan ay u hergalaan haddii kaleeto waxaa noqonaynaa dad aan markaasi macmuliyad un isaga jiro maaragtay aanan aanan la qadarin taas hadaan kasoo baxo waxaan raa saddex quick talo ah inaan siiyo dowladda madaxweynahan waxa iga baxday hadalkiisii in conditionskii oo admis lagu sameeyey ee lagu xiray in twenty twenty four looga baxo ciidanka uga baxaan in dhinacii international communitiga ee force multiplierska in admis la siiyo imkaaniyaadkii ay ku geli lahayd dagaalka inaan la siin muxuu ahaa marka anig taas waxa ila haboon dowladdu inay hadda renegotiation samayso adduunka waxa ugu daran oo hadda ciidankeenna haystaa ama isleeyahay khatarta ugu weyn waxa timing nimankan lala dagaalayo waa ogyihiin timingka timinka twenty twenty four in amison ay baxayso marka sideedana dagaal qofkii saacadda ay ku socotaa jooga mar kasta waa in ciidankan ciidan training kasoo baxa weye ciidan hadda ka hor dagaali soo gala maaha waa inay sidooda oo imkaaniyaadkooda communicationkooda logisticaska sahayda waxoo dhan ay u dhan yihiin markay dagaalka qaadayaan si gradualna u socdaan oysan orod maaragtay expansion oo quickly ah khatarteeda leedahay marka maadaama ay saas jirto waxaan qabaa dowladda reorganization inay samayso oo withdrawalka ama drawdownka ciidamada admis lagu xiro ama contingent looga dhigo in hadba guulaha la gaaro ee ciidankeena gaaraan iyo meelahay qabsadaan contingent inay noqoto dowadaanka iyo ciidamada laga saaray mise timinka in laga saaro waa khatarteeday leedahay timinka anagu waxay la tahay dowladdu inay ririna washeed galaysa arrintaas tiiminkana laga saaro si dagaalkan lagu guulaysto mid labaad waxa weeye batalka lagu jiro oo hadda haddee waxa weeye xoogaa waxaa loo baahan yahay dowladdu dhinacaas inay decisive ka noqoto waxa haddii ay jiraan dad xagaldaacinayo arrimaha amniga oo ka tirsan amniga hadda maanta ku wajahan dagaalka kan in runtii aan lala sugin wakti iyo madaxweynaha wasaaraha inay tallaabo ay qaadaan si ciidanku rajo u gasho oo qof alla qofkay hagaldaacinayaan sideedaba securitygan islamarkii go-aan laga gaaro laga saaro haddii dembi weyn iyo khiyaano qaran uu sameeyena runtii wax kamid wax alla wixii meesha tan ciidanka kan aanan u talayn dagaalkaas lagu jiro sideedaba in meesha laga saaro cunwaan qabaa decisiveness loo baahan yahay dowladda arrintaas ayadana midda saddexaadna waxa weeye sidoo degaanada hadda dagaalka laga gelay dad badan oo talagalaynaa jira dad badanoo waxaa jira wax dowladda siyaasiyan iyo security labadaba ku zaa'idinaya marka reer kastaa iyo iyo dadkoodaba in loo tuso in dagaalkan ay qayb ka yihiin aana looga maarin an waxaan qabaa saddexdaas arrin haddii runtii la kumayngareeyo dagaalkan nimankan jug weyna la gaarsiiyey waxa runtii madaxweynaha intuu sheegay waan la qabaa maanta waan ka fiicannahay meesha aan joognay runtii waxa ku dhacay mxuah jug weyn inta kalena waa la saasin ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayuu ahaa isagu qeyb ka ahaa xubno siyaasiyiin oo ka qaybgalayay madal lagu qabtay baraha bulshada ee twitter space loo yaqaano waxaana markaa sidaad maqlayseen uu soo jeediyay talooyin ku aadan sida ay dowladdu markaa ugu guulaysan karto dagaalka dhanka al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isna markaa ka hadlay madasha baraha bulshada ee twitter space oo isagu qeybka ahaa xubnihii kasoo qeybgalay waxa uu u sheegay siyaasiyiinta iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed arrimaha ugu muhiimsan oo ah laba qodob oo ku aadan arrimaha bixitaanka atmis iyo sida dowladdu u wajahayso dagaalka dhanka al-shabaab madaxweynuhu waxa uu sheegay in markii ay xafiiska yimaadeen qorshuu ahaa sanad ka hor markaa wax kabedel in lagu sameeyey howlgalka midooda afrika ee amisom la oran jiray haatana atmis loo bedelay oo qorshooda u ahaa ama lagu soo kordhiyey inay u bedelaan markaa inay ka baxaan fariisimaha iyo dhufaysyada ay ku jiraan iyo xerooyinka oo ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka al-shabaab si toosan ay markaa deegaano u xoreeyaan sidoo kalena qaramada midoobay iyo xubnaha taageera ee midowga yurubna ay siiyaan dhaqaalihii iyo saadkii iyo sidoo kale diyaarada dagaal xitaa inay qayb ka noqdaan howlgalka taa wuxuu sheegay inay ka socon weysay dhanka beesha caalamka oo uu sheegay inay hagaldaaciyeen oo aanay siin dhaqaalihii iyo wixii loogu talagalay atmis dhankooduna cagajiid badan uu ka muuqday sida madaxweynuhu sheegay taa markii ay timidna ay iyagu markaa codsadeen in wax kabedel lagu sameeyo qorshaha kabixitaanka oo dukurin lagu sameeyo oo ilaa dhowr bilooda ama sanad xitaa wuxuu sheegay madaxweynuhu dhowaan markaa in qeyb badan oo kamid ah ciidamada admis dalka ka baxayaan sidoo kale sanadka bisha disembarna askariga ugu dambeeya laga saari doono soomaaliya sida qorshuu yahay madaxweynuhu wuxuu sheegay in xiliga markay xaaladdu sidaa noqotay xafiiskan uu kusoo noqday in ay muhiimad u arkeen inaan dalkan waxba laga qaban karin oo dowladisa iyagoo aan al-shabaab markaa laga saarin deegaanada ay maamulaan sidaan ay ku bilaabeen dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynuhu sidoo kale wuxuu ka hadlay arimaha ku aadan in weli dagaalku socon doono marnaba aanan meelna loo noqda aanay jirin oo ciidamada tabashadooda la xaliyey qeyb ahaan sidoo kalena uu tilmaamay in duruufo adag ay ku shaqeynayaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo muddo sanad uu sheegay inay duurka iyo furimaha ugu jiraan sidii dadka soomaaliyeed ay nabad ugu seexan lahayn waa kan madaxweyne xasan sheekh oo badan ka hadlay waxaan rabaa inaan isku dayo inaan soo koobo oon laba qodob uun ka hadlo qodobna xoogaa eh, background ahaan iyo wuxuu sida ay usoo bilowdeen iyo siday ahaayeen iyo midda hadda u dambeysay oo hadda xaaladda meesha ay maraysa labadaas waxaan rabaa ma u noqonayo teramkaygii hore oo laba kun iyo labaiyo toban laba kun iyo toddobiyo toban horaanteedii ahaa waxaan rabaa inaan ka bilaabo teramkan hadda ee bishi may shan iyo tobankeedii la idoortay mar labaad xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xaaladii markaan imaanaynay aan ugu nimiday dalka ayaan rabaa dalkan waxaa ugu nimiday ayada oo annaga naga hor laba kun iyo kow iyo labaatan lagu heshiiyey heshiiskii amisom ay ku joogtay loo bedelay atmis oo ah transition mission transition ah oo intii ay ka baxayaan iyo sida loo dhaqmaya ah conaps waxaa la yidhaha concept of operation ayaa lagu soo heshiiyey wax badan concept of operation ka hadlaya laakiin laba tiiro ugu waaweyn ayuu lahaa oo ahayday tiirka koowaad amisom muddada atmis muddada u hartay ilaa december laba kun iyo labaatan iyo afar iyo laba kun iyo kow iyo labaatan oo markaas la joogay in ay noqoto eh, muxuu ahaay active force oo dagaalamo oo socda oo dhul hor lasii xoreeya oo muddadaas shaqo qabta si ay saas u noqotana meesha caalamku inay atmi siiso waxa loo yaqaano force enablers oo ay ka mid yihiin helicoptero oo ay ka mid yihiin taangiyo cusub oo ay ka mid yihiin dronis si oo powerkooda capabilitygooda kor loogu qaado oo ay u noqdaan operational then tiirkaas kan labaadna wuxuu ahay dowladda soomaaliya oo ayadana lagu lagu ijbaariy oo la saaray in ay ciidan cusub oo atmis mugay baxaysa bedela ay abuurto waxaa afka qalaad ugu dhahayay force generation xaaladaas waa naga horreysay heshiiskeedii waxaan dalka nimiday labadaas shay oo ugu muhiimsaneeday conobiski lagu heshiiyey oon dhaqan gelin atmis lama siin ee nepoloriski loo ballan qaaday waxba dowladdeeniina forceska ma generate garaynin marka laga yimaado ciidamo eritrea loo diray oo muddo dheerna ku maqnaay maqnaana markaan imaanayna sidaas daraaddeed bishii december ee laba kun iyo kow iyo labaatan kun askari ayaa amison ka baxday markaan anaguna mid bishii may waxay ahayd december laba kun iyo labaiyo labaatanna laba kun oo askari inay baxdo and then go on until december thirty first twenty four laga gaarayo waxaan codsannay in naloo dibna loogu riixo eh, eh, atmis labada kun oo bishii december laba kun labaatan laba bixileed six months in dibna loogu riixo eh, waana laga aqbalay actually waxaan rabaan qirayaa meeshaas xoogaa we made a mistake oo ahayday the whole mission in lix bilood dib loo wada riixo inay ahayd oo sequencegii drowdownka ee qornaay schedulekii oo sidaas dib isu wada riixay lixdaas bilood annaga lixdii biloodoo markaas taagneedaan codsannay Uh, december until june waana laga aqbalay june uh, waxaa baxay uh, laba kun oo ciidan ahaa baxday oo olredy baxday sidaas daraaddeed scheduleka wuxuu ahay december inay baxdo next drowdown inuu ahaado september so junay laba kun baxday sebtemberna saddex kun inay baxdo waaye marka xoogaha gaabkaasi immediate u noqday waa one problem problem kale waxaa waay lixdii bilood codsanay atmis lama siin lacagtii oo lixdaas bilood lacagtii ay ahayd in la siiyo lama siina waa sidii horey loogu talagalay in laga joojiyo oo ayagoo baxay camal laga soo qaadaa looga qaaday milyan oo dolar milyan oo dolar ayaa mishinka sidaas ilaa maanta uga maqan then dee codsi kale oo hanaloo kordhiyo aana meesha maba maba maba maba oolinba marka realitygaas markaan nimaday atmisna aanay dhaqaaqaynin annaguna aan joogno Eh, waxaa naga hortimida marka eh, go-aanna aan horey usoo gaarnay sorry go-aanna hore aan usoo gaarnay dalkan wax dowlad dhisid oo ka soco kara ma jiraan inta shabaab ay cariga ay xukumaan sidaas daraaddeed prerequisite in state building oo function gareeyo hore u socdo shabaab oo meesha laga saaro ama capability oo dowladnimada ku hortaagan yahay hoos loo dhigo oo meel irrelevant uu yahay hadduu xataa nool yahayna la gaarsiiyo ayay ahayd sidaas daraaddeed annaga waxaan qaadanay inaan dagaalkaas galno amisoon na heli karin cid kale oan helayna ma jirin seriousnesskeenna oo maxaan ku inaan shabaab la dagaalano inaan rabno questionable oo ahay waxaan go'aansanay institute of amison shacbi soomaaliyed inaan kaashano mobilization ayaan galnay shacabkiaan kaalmaysanay waataad aragteen dagaalkaas booskii amison waxaa noo gashay muxuu ahay eh, shacabkiinaa noo galay force generationkiina dhinaca kale gacanna waa ku dagaalamayna gacanna ciidamaan ku qoraynay ten thousand ciidamo aan qornay ilaa maxaanku irahday shan kun oo maxaanku irahday eritrea naga jirtayne bartily aan soo celina bartilyn weli way ku maqan yihiin marka tobankaas kunoo cusub oon ciidanka kusoo kordhinay iyo shacabkii iyo wixii waa isla wada dhaqaaqnay maalintaan imaanaynay waxaan ka bilownay meel ilaahay garanayo oo wadada laamiga ah ee dalka isku xirta kasoo baxda xamar ee ilaa waqooyi tagta koonfurteedao dhan inta badan marka laga bilaabo degmooyinkii aan teramkii hore xoraynay oo ilands badweyn shabaaba ku dhex yiila oo go-doonsanaa oon la geli karin lagadan maanta coos weyne oo meeshii dagaalka laga bilaabay u jirta almost saddex oo kilomitr ayaa dagaalka uu maraayay laba faysaan u qaadnay faiska koowaad laba dowlad goboleed fayska labaadna laba dowlad goboleed labadan dowlad goboleed oo koonfur hirshabeelle iyo galmudug ayaa noo sahlanaatay dabeecadaha dadka tereynka dhulka wixii markaa isku darnay meeshaan ka bilownay meeshaasuu maraya waxaan rabaa markaa inaan u sheego walaalaha soomaaliyeed waxaas waxaa lagu gaaray kaalmada taageerada garab istaagga shacabka soomaaliyeed iyo xaqiirayo siyaasiyiinta dalkan intooda badan majoritigooda aan dhaho oo dagaalkan shabaab lagu bixinayo hor orday oo hor taagnaay oo taageerayay oo reeraha qabaa'ilka wax ka abaabulayay oo maxaanku irahday positive energy ka muujiyey si kasta oo siyaadaha meelo badan loogu kala duwanaayo welina loogu kala duwan yahay ra'yiga siyaasigana mar walba in lagu kala duwanaado sunnada sunnada siyaasadda ayay ka mid tahay intaas kadib maanta marka intayn joognaa maanta waxaan joognaa meeshaas problema ayaan dhawe dhacay problemkii ugu hore yani waxaan rabaa dadka inaan u sheego kala saarno eh, goob dagaal ka dhacay macraka ama battlefield iyo the war dagaalka guud dagaalka guuda shabaab waa guulow joogaa wuuna sii socdaa wuuna sii socon doonaa insha allah laakiin battlefieldiska ama macrakooyinka ama goobaha marar badan waa oo hadda ka horna dhibaatana soo gaartay way jirtay inta badanna guusha annagaa lahayn laanna meeshaas aan sheegnay laga bilaabay ilaa cusweyna laga tegaayo shabaab waa sii jibinayna waana sii daba socona waana sii eryeyna waana muxuu kasii adkaanayna marka nasiib darro waaye waa ma jeclin wax oo aan rurtii cudurdaar u samaynayna maaha annaga dagaalka waa ku guulaysanay goobta hadda ugu dambeysay ee la yidhaahdo cows weyne weli waa ku xoog badnayn khasaaraha annagana soo gaaray iyo kan shabaabka gaarayna waxaa aad iyo aad u fara badan kan shabaabka gaaray laakiin eh, waxaan qiraynaa in oo annagu ka dowladda iyo hay-adaheeda difaaca iyo ka shaqeeya iyo organ sub organiskooda hadday tahay logistics hadday tahay operations hadday tahay maxaanku yidhahdaa eh, communication waxyaalo farsamaa technical oo naga qaldama way jiraan naga qaldamo way jiraan laakiin dad badan oo cadowa shabaabka uu ka mid yahay dad kale soomaali oo aan ilaa aadna u yarmaan horta laakiin waan dhihi karo dad xoogaa fahamkooda uu si kale yahay waaye na waa noo dhexgalan qodob kaloo jirana waxaa tahay sanad iyo jarjarka dagaalka shabaab lagu jiray nimaan nasanin oo maalintuu dagaalka bilaabay ilaa maanta taagnaa ordaayey xabad ridaayey qarax ka duldhacaayey waayo dadku rationalitigooda xataa marka qaarkood marka anaguna fursad maanaan haysan aan ku kala bedelnay iyo awood aan ku kala bedelno hadda maadaama isaas dhacday waa soo aruurinay xeryahoodii hadda lagu soo wada xereeyo ahaa inay nastaan eh, wacyigelin badan loo sameeyo eh, qalab iyo wixii kabedelid u baahan laga bedelo niyadooda la hagaajiyo abaalmarino la siiyo la hagaajiyo kadibna dib dambe loo abaabulo iyo intaas muddadaas kooban sidii frontiga meeshii uu joogay aanu dib uga soo noqon lahayn ee loogu ilaali lahaa meesha horena loogu sii soco lahay yaan wadnaa ilaa iyo haddana waa success bil iyo ka badan ayaan soo baxay oon bannaanka joogaa haddana waa sii socdaa oo beri dambo oo waxadaba meelo degaanada ka mid ah frontiga hore dagaalkan u soconnaa marka guud ahaan waxaan rabaa akhyaarta meesha ku jirto dhan we win the war no matter how many battles ama battle aan muxuu ahay aan setback aan kala kulanno dagaalku waa soconaa ma istaagaayo moraalkeenna waa haay boqol kiiba boqolaan kalsooni buuxda qabnaa inaan ka adkaanayno shabaab ilaa waa soo tijaabinay shabaab maanta waa ka dad badannahay waa ka qalab badannahay waa ka awood badannahay kaalmadii caalamigaha iyo kalsoonidii caalamka iyo saaxiibada caalamka nagu qabaan aad iyo aaday usoo noqotay waana garab taagan yahay awood badanaan haysana dagaalka shabaab marka ilaahay inankiis waa ka soo noqonayna aniga teeramkan aan imiday wax kale hadda inkastoo state buildingkiina dhinac uu ka socdo wax badan haddaan shabaab meel saarno oo aan meelaha laba labadii degmo mid waaba hal degmo iyo tuulooyinaa ku dhiman aan kasoo sifayno oo aan usoo jeesano koonfur galbeed iyo jubbaland oo aan qiyaasaya ayagana inta badan inaan ay aada noogu sahlanaan doonto waxaan rabnaa waxaan aaminsanahay inaan political spaceku aad inta u furmo dadka soomaaliyeed say ay yeeshaan meel walbana muxuu ahay lagu gaaro farsamooyinka kan waxaan rabaa kala dardaarankay guud ou yahay this is not the time oo politics iyo politicization aan ka shaqaynaynay this is not a game of politics and politicking dadka soomaaliyeed hadda ka horna waa u jeediyey intaan oo kriimkii ummadda soomaaliyeed oo meesha ku jirtana waxaan ka codsanaya dagaalka sidaad ugu heelantihiin ood ugu taagantihiin inaad sii laba jibaartaan xorriyadda jiritaankenya in question amaanta ah ma aha politics iyo yaa xukunka qabsanaya iyo yaa biri qabsanayo xasan sheekh oday toddobaatan jir a ah waaye wakhti badanoo xukun dheer uu kusii joogaba uma harin waxaan rabaa laakiin halka mid oo ii haray dhowr maroo akhyaarta meeshaan ka midana waa u sheegay war aniga aabbo iyo awowan ah macalinaan ahay shahaado b h d ahaan qaatay darajo soomaaliya qof gaari laha waa gaaray mar labaadon weliga taarikhda dhicinaan gaaray wax maanta i motivate garaynayo oo aan ahayn dowlad soomaaliyeed inay cagaheeda isu taagta ma jiraan ma rajaynaayo waa aaminsanahay inay soomaaliya gaarayso laakiin inaan intaan aniga xukumaayo ma aaminsani soomaaliya oo singabore iyo north south korea iyo malaysia iyo maxaanku irahdaye oo kale ah iyo dubai oo kale ah ma ma rajaynaya laakiin sidii ay ku noqon lahayd dalalkaasi konton konton sano ay kusoo gaareen meeshaas qaarkood waxaan aaminsanahay soomaaliya less than twenty years inay meeshaas ay ku gaari karto haddii foundationska aan rabno inaan dhisno lagu guulaysto soomaaliya xura free from terror xorka ah terrorists soomaaliya dimuqratic ah oo constitutionkeeda leh oo principle of democratic maxaa principles oo dhan enshrined ay ku yihiin constitutionkeeda waxeeda ay hagaagsan yihiin soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo isagu shacabka soomaaliyeed iyo xubno siyaasiyiina kula hadlayay barta ay baraha bulshadu dadku ku kulmaanaya loo yaqaano twitter space uu madaxweynuhu kelmadahan ka jeediyey weli barnamijka waalaad degeysanaysaan kanina waad nagala socotaan dhegeystayaal weliga ibraahim jugal ad degeysanaysaan kna waad nagala socotaan dhegeystayaale markaana xildhibaan mahdi khadar guleed oo kamid ah golaha shacabka sidoo kalena soo noqday ra-iisul wasaare ku dalka ayaa waxa uu sheegay in dadka soomaaliyeed haatan uun hal wada ay u furan tahay ama laba wado midkood in markaa ay ka qeyb noqdaan dhammaan siyaasiyiinta iyo shacabkuwa dagaalka dhanka al-shabaab iyo in markaa soomaaliya ay noqoto dal u afduuban siduu hadalka u dhigay ururada argagixisada waa kan xildhibaan mahdi khadar guuleed waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta waxgaradka iyo shacweynaha soomaaliyeedba waxaa la gudboon in ay af iyo adin iyo hiil iyo hooba ku taageeraan madaxweynaha ciidamada qalabka sida oo xooga dalka soomaaliyeed iyo shacweynaha soo abaabulay oo ama loo yaqaan macawiisleyda ama la dagaalamaya oo ka barbar dagaalamaya ciidamada dowladda waxaa la gudboon abaabul iyo kicin dadweyne inta kaga aadan in ay iyaguna qaybtooda ka qaataan oo waayo qof waliba cid buu abaabuli karaa qof waliba cid buu kicin karaa siyaasiyiintii mas-uuliyiinta soomaaliyeed dad baa ku xidhan doorkoodana waa ay qaadan karaan waxaa la gudboon in ay isberber taagaan madaxweynaha iyo ciidamada qalabka sida waxaa la gudboon in ay halganka hormuud ka noqdaan iyagoo isberber taagaya madaxweynaha oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ah hoggaanka halgankan nafurka ah ee aynu kula jirno argagixisada khawaarijta ah ee xagjirka ah ee afkaarta lasoo waariday ee aynaan abiya isirba u lahayn inoola yimid isku dayaya in nolosheennii taariikhdeennii ummadda soomaaliyeed hijratul uula ayay soo gaadhay dacwadda iyo risaaladii nebigu marka fikir khaldan oo dhiigiicad ah oo cabiidin aragti khaldan lagu cabiidinayo muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyne isku dayaya inay dadkeenna ku sandulleeyaan inaynu diiday diidaynidhaan nidhinah waa waajib saaran qof kasta oo soomaaliyeed waayo siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka iyo dhammaan dadka madashan ku jira nimankaa dil baynu ugu wada xukumannahay innagana dil bay inoogu xukuman yihiin waxaa la gudboon siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed iyo shacabkaba waa markii la odhan lahaa dhinacna la yska dhigi lahaa waxa innaga dhexdeenna aynu ku kala duwannaho afkaarta siyaasiga ah ama faraqa siyaasadeed ee aynu leenahay aan meel iskaga riixi lahayn gacmahana isqabsan lahayn maanta waddo keliya ayaa inoo furan hal waddo oo aan kasoo noqod lahayn oo aan dib in loogu noqdon lahayn ayaa inoo furan waa halkii uu cabdilaahi qarshe lahaa halgankii lixdameeyadii iyo kuntumeeyadii iyo ka horba dhallintii waddankiyo dhulkaannu nahoo inaannu dhimaniyo inaannu dhalanno maantaan waxba nooga dhaxayn waxaan qiyaasayaa qurbajoog soomaaliyeed oo malaha af soomaaliga iyo suugaanta fahamkooda qaarkood uu ku yaryahay in ayba ku jiri karaan madashan caawa aynu ku kulansannahay waxaan rabaa inaan idinku sheego sidii william shakespeare hore u yidhi to be or not to be that is the question in aan ahaano iyo in aynaan ahaanin maanta waxba inoogama dhexeeyaan maanta waxa inoo taalla kalamayeeshada laba arrin in aan qaran jira ahaano oo amnigiisa suga oo dowladnimadiisa suga oo madax banaanidiisa suga oo jiritaankiisa oo u ah kii uu lahaa lahaanna jiray oo uu baradheereeyana suga oo la soo noqda iyo inaynu qaayibno barriinsanno aqbalno bahdilka iyo gumaynta argagixisada al-shabaab iyo khawaarijta ma ahan markii dhibco siyaasadeed laga dhex raadin lahaa halganka al-shabaab iyo argagixisada ama sidii waxaan dhegaysanayey waraysigii ra-isul wasaaraheennii hore cumar cabdirashiid la isku dayi lahaa in dhaqaaleba laga dhex sameeyo ragga qaarkii ninna dhaqashuu kuugu dhabar jabay ninna dhuunuu kuu dhex jooga malaha qaar baaba ku fikiraya dhaqaale ka sameeya intaa wakhtigii lagu fikiri lahaa maba aha taana mana aqbali karno dhibco siyaasadeed aan ku kororhsannana ma aqbali karno waa jiritaankeennii waa masiirkeennii umadeed waa qarannimadeennii waa kala miyashada ama kala doorashada miyaynu jirnaa mise waxaynu qaayibnaa inay nimankani ina beriinsadaan naf iyo nololba inoo diiday markaa siyaasiyiinta culamaa udiinka abwaaniinta soomaaliyeed haweenka iyo dhallinyaraduba waa inaan gacmaha isqabsannaa meelna uga soo wada jeedsannaa la jihaadka iyo iska dhicinta khawaarijta al-shabaab iyo inaanu dalkeenna ka cirib tirno waa inaan xoojinnaa waddaniyadda waddaninimo waddaniyaddii lixdankii aabayaasheen iyo kontomeeyadii iyo markii gobonimodoonka soomaaliyeed halgamayeen dhiiggooda xushay waa in aynu maantana xoojinnaa kuna beernaa ubadkeenna inaguna hormuud u ahaana xildhibaan mahdi khadar guuleed oo kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka sidoo kalena soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayuu ahaa qaybna ka ah xubnaha siyaasiyiinta ka qeybgalayay madasha twitter space lagu qabtay wuxuu sheegay in looga baahan yahy dadka soomaaliyeed inay dhinac iska dhigaan kala argduwanaanta iyo sidoo kale waxyaabaha dhexdooda ah oo ay meel uga soo waajeystaan sidii soomaaliya u noqon lahayd dal nabada isku firan qarannimadiisa iyo xuduudihiisana ku firan kana caagan ururada argagixisada haddaba sidee markaa uu ku guuleysan karaa dagaalka dhanka al-shabaab welina loo sii jabaari karaa howlgalada dalka ka socda iyadoo dib loo abaabulaya dadka deegaanka waxaynu wax ka weydiinay siyaasi xirsi iimaan oo falanqeeya siyaasideeda meelahaa dhib ku gaaray meesha cows weli la yidhaahdaa waayo meesha dhibku ku gaaray ciidamada meelaha kale eh, si si fawda ay uga baxeen maana wax dhib ku gaaray ma jiraan eh, midan marka dib abaabulka iyo iyo dib u soo celinta dee weligood horta ciidamadu markay howlgal yimaado shaqo la galo oo dagaal la galo ciidamadu weligoodba mar saasoo kale way samayn jireen fawdada ayagoo wax yar wax yar tabanaya ilaa haddii dagaal la galo qaladaada iyo waxbaa dhacaya dhulkuu kala fog yahay ninka la yidhaahdo dagaal waa galeen waxa ay tabanayaan dabcan waa un waa waxbay tabteen ay tabteen si farsamo ah oo eh, farsamaysan uma aysan dhaqmin eh, si fawdahay u dhaqmeen marka waana dhaqan ciidamada lagu yaqaan inay fawda sameeyaan dee dowladdu inay dib u soo celido oo dib u kobto waa weliged waa la samayn jiray madaxweynahuna hadaladiisa waxaa kamid ahaa inuu dhiirigelina la sameeyo oo ciidamada dalacaad iyo isheega xooga ninka la yidhaahdo eh, abaalmarin iyo dadka qaarna lagu ciqaabo wixii showdadaas ka dambeeyey marka ciidamadu marka markaa intaas la sameeyo kadib oo ay nastaan oo kuwa dhibku gaaray si gaara u gaaray fasax la siiyo maalmaha ciidamo cusub lagu daro taliyayaashii horjoogayaasha u ahay la kala bedelo mm-hmm. ciidamo cusub oo dhiirigelinaya lagu daro laysku qaso ciidamadii oo isku shaamba in la sameeyo dowladdu waxyaabahaasi wax kusixi jirtay dee tii anaga wadaa sidaan filayo waa garta marka eh, qirashada madaxweynuhu uu qirtay inay ciidamadu soo jabeen iyo kasoo bixitaanka uu sheegay in deegaano dhowra ah ay kasoo baxeen xilli markii hore ee dowladdu qarinaysa maxay ka dhigan lama qarin jafkuna waxa ciidamadu meesha waxa ku gaareen waa hal meel waa hal goob waaye dhulka laga baxayna waa ka badan yahay yani shan meeloodoo kale gooboodoo kale laga baxay mm-hmm oo sida ninka la yidhaahdo wabxoo kale budbudoo kale galcadoo kale ninka layidha ruunrgoodoo kale masagawayoo kale waxaale waxaasoo dhan intaas magaalada laga baxay wax dagaaloo ka dhacay ma jiraan meesha dagaal ka dhacay waa caws weyne oo dhibka waxoogaa ciidamada dhibka ku gaaray dabcan inta iyaga gaartayna intoo kale dhinac kala gaartay ama ama ka badan oo hmm. meel haddii dagaal ka dhacde waa laysku dhib waa dhacaya marka inta yartaadoo dhacday iyo in kolley qole wax tirsanaysay iyo dad kuwadan lahoo oon isleeyahay baasiini kusi shubeen mhm. ayaa yani ayaa ciidamadu meesha uga baxeen mhm. eh, kabixitaankaas marka waa qalad dhacay waaye mhm bixiya marka madaxweynuhu saxaya oo ciidamadii eh, niyadoodii in la dhiso lasoo celiyo meeshii dib loogu roostargoreeyo oo dibcelin la sameeyo iyadoo isku shaandhayn iyo madax kabedelid iyo dhiirigelin iyo dallacsiin intaba la siinayo oo hadday qarash tahay oo lagu dhiirigelinayo haddii garaada ay tahay la siinayo haddii ay tahay qofkii oo yani cidda dhibkaas samayday oo fawdadaas abuurtay oo raadkeeda la helo lagu soo maartay baaritaan la sameeya caddayntaas la helo lagu ciqaabo dadka qaar furumaha lagu toogan jiray mararka wixii lagu arko inay fawdada sameeyeen oo dhibkaas abuureen dowlad aheedo dalka dowladu ka jirtay qofka noocaasoo kale fagaaraha lagu toogan jiray marka ciidamada sharci adag ay leeyihiin inkastoo aan qiyaasayo weli inaan sharciga si fiican loo dhaqangelin oo e, ciidamada sharcigoodii rasmiga ahi uusan howlgelin haddana dee maxkamadia socota mar haddii maxkamadu timaadana waa oo waxa weeyaan ciqaab baa socota imaanaysa waaya marka maxay ku dambeyn kartaa eh, fowdada ay ciidamadu sameeyeen iyo kasoo bixitaanka eh, jabka gaaray iyo furimaha ay soo baneeyeen sidee lagu xalin karaa in lagasoo in laga soo kabtaa ay u badan tahay dee kolley eh, madaxdii dhamaad ku howlan oo waa ka madaxweynuhu weli gobolka jiro ra-isul wasaarihii furimaha ugu tegey ee eh, maxkamaddii ciidamadana kormeerka ku wado meel walba tegayso weli barnaamijka olada socotaan kacelina waad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada barnaamijyaada saaxiibyaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraah axmed xuseen ifraah waxaanu ku bilaabeynaa hadalleynta afar ka saac muddoonkii ugu dambeeyay aadka loo hadalhaayay haddiynu eegno madaxdii hore dalka uu hogaaminayo sheekh shariif sheekh axmed sidoo kaleeto ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya sidoo kaleetana madaxweynihii hore maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas sidoo kaleeto cabdikariin guuleed oo isagana eh, hore u soo ahaa madaxweynaha maamulka galmudug eh, gebigooda waxa ay shaac ka qaadeen in dagaalka ka dhanka al-shabaab lasii wado sidoo kalena waxay sheegeen in dagaalka ka dhanka al-shabaab aan la siyaasadeen haddaynu eegno falcelin kala duwan ayaa ka dhalatay qoraal uu shalay soo saaray madaxweynihii hore dalka sheekh shariif sheekh axmed kaasi oo si adag uga hadlay weerarkii cows weyne oo halkaasi mas-uuliyiin badan ay ku geeriyoodeen sheekh shariif sheekh axmed waxa uu sheegay in laga sii aamusnaan karin qaladaadka jira ee sababay dhibaatada ku dhacday ciidanka qaranka waxaana uu shaaca ka qaaday in dagaalka dhanka al-shabaab lasii wado sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed waxa uu shaaca ka qaaday in arrinta ugu weyna tahay la dagaalka al-shabaab sidoo kaleetana aan la siyaasadeen firax aad iyo aad cabdirashiido waa sida aad sheegtay dhammaan madaxdii dalka soo martay ayaa ka hadashay dagaalka ka socda dalka ayaga oo ku gubaabiyey dadka soomaaliyeed iyo dowladaba inay sheegeen inay ku garab taagan yihiin dagaalka dalka ka socda weliba dadku waxa ay leeyihiin maxaa soo kiciyey madaxdii hore ee soomaaliya xilka kasoo qabatay halka kuwa kalena ay leeyihiin dagaalka al-shabaab iminka waa loo wada dhan yahay maadaama madaxdii hore ay kasoo wada hadleen madaxweynaha iminka joogana uu ku jiro abaabulka dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab waagaga dhegeystayaal hadaleentaya intaa kusoo gabagabeynana markaan dhanka qormooyinka waa qormada ugu horraysa dhankayga haddii aad rabto inaad aroortii adiga oo faraxsan soo toosto ogow cidda aad la hadlaysa habeenkii qofnaha ka ogolaan inuu fakarkaaga kula yeesho malaysiga xun waa mid dila wax kasta oo qurux badan maalin walba waxaad u dhawaanaysaa oo tallaabo aad u qaadaysaa dhanka geerida haddaba sii hagaajiso la kulanka ilaahay ku noolaan maysid nolol farxad leh haddii aad danaynayso oo aad daba gasho waxa dadku ay kaa sheegayaan weliga farxadaada ha gelinin qof kale jeebkiisa qormadan ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu soo gabagabeeyey dulqaadku waa geed qaraar waxa uuna soo saaraa miro macaan inta aad naftaada qiimeynaysa ay bini aadamku ku qiimeyn doonaan sababtoo ah qof walba waxa uu jecel yahay qofka naftiisa qiimeeya qormadan ayaa waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo galaa dhigaalka dunida ugu dambeyntii qormada ugu dambaysa dhankayga qoraaga qormadan waxaa ku bilaabay sida tan waxa ugu badan ragga marka ay guursanayaan caqabad ku noqotaa waa qarashka guurka oo ay gabadha laga yaabo in wax badan ay sheegato iyo aroos qaaliya iyo wax uusan ninka ragga awoodin iyo meher aan xad lahayn iyadoo ay suurtagal tahay gabadha inay ka fikirayso halagaa sheego iyo halagu dhaho gabadhaasi aroos noocaas ah ama aroos qaali ayaa loo dhigay guurka sidiisaba midka ugu fadliga badan ama midka ugu quruxda badan waa midka la fudeeyo rasuulkeena maxamed salaallahu caleyhi wasalam waxa uu shaaca ka qaaday waxa ugu qeyr badan waxa uu ku yidhi in guurka la fudeeyo qormadan ayaa sidaa lagu soo gebagabay waxaana kasoo xiganay qof baraha bulshada kasoo gala ismaaciil bulle guud ahaanna waa naginta xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraax oo idin leh nabadgelyo xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysiin oo qeybka ahayd barnaamijka ogaal warbixinada kale ee barnamijka haddii aynu eegnana ruushka waxay sheegeen inay burburiyeen ilaa saddex ka mid a ah nuuca droniska ay leeyihiin milatariga ukrein kuwaasoo isku dayay inay markaa burburiyaan buundada muhiimka ah ee marinka muhiimka u ah milatariga ruushka ee gacanka kremia waxa uu ahaa weerarkii markaa ay qorsheeyeen xubnaha milatariga ukrein ayna ku doonayn inay kala jaraan gacanka marka kremia oo la aaminsan inuu yahay maranka ugu muhiimsan ee isku xira dalweynaha rushia iyo gobolkan kremia oo ay markaa ukrain laga qabsaday waana goobta ay maraan zaadka iyo sidoo kale ciidamada u kala goosha gacankan iyo sidoo kale dhulka kale ee ukrain waxa ay sheegeen in lagu burburiyey qeybo badan oo markaa kamid aaga ah aagga badda madow sidaana markaa ay ugu suura gashay in ay fashiliyaan waxay ugu yeereen qorshaha ukraine ay ku dooneysa inay ku burburiso buundadan marinka muhiimka u ah milatariga wadankaasi ukrain waxaynu ku guuleysanay inaynu burburino ilaa saddex daroon oo doonaya inay weeraro argagixiso ka fuliyaan gacanka krimiya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee wadankaasi ruushka qorshahoodu waxa uu ahaa inay markaa kala jaraan marinka muhiimka ah ee buundada balse uma suuro gelin waynu ogaanay waaynu burburinay aagga badda madow ayeyna ku burbureen ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda ruushka waxaa la aaminsan yahay in qaar ka mida ah doroniskan ay ku burbureen meel u dhow buundada gacanka kremiya ku taala oo iyaduna aaminsanya inay tahay mid ka mid a ah marinada ugu muhiimsan ee xukuumadda ruushka u isticmaasho duulaanka waddanka ukrein hogaamiyaha waddankaasi ruushka valadimir putin ayaa xoojiyey kuna adkeeyey ciidamadiisu inay ka taxadaraan feejignaan dheeraadana sameeyaan weerarada milatariga ukrein ka imaan karana ay markaa aada uga taxadiraan gacanka krimiya ama gobolka krimiya sanadii ruushku wuxuu ka jaray dalweynaha ukrein xiliga oo uu markaa awood ciidan ku qabsaday mar kalena waxa uu doonayaa weli dhul horleh oo kamid a ah yukrain inuu la wareego maadaama muddo sanad iyo bilooyina ay ka socdanayaan qeybo kamid ah wadankaasi ukrain dagaal u dhexeeya ciidamada milatariga wadanka ukrain iyo sidoo kale kuwa ruushka waxaa jirta in weli dagaalka ruushka iyo ukrain uu halkiisi kasoo socdo ama kasii socdo balse weli waxaan ugu guuleysan dhinacyadu inay markaa gaaraan guulo la taaban karo marka laga soo tago labada dhinacba inay wajahayaan sida la aaminsan yahay burbur dhaqaale oo xoog leh maadaama dhaqaalo badan uu ku baxay dagaalkan sidoo kale ukrein oo iyadu ahaa dal kamid a ah dalalka ugu horumarsan qaarada yurub waxay wajahaysaa xaalad nololeed oo aad u adag marka la eego burburka soo gaaray kaabayaashii dhaqaalaha infrastrucjaradii muhiimka ah ee ku yaala wadanka xarumihii waxbarashada xarumihii isgaarsiinta iyo teknolojiyadda iyo dhammaan marinada kale ee muhiimka ah ee wadanka ukrein uu lahaa waxaana burburiyey dagaalka oo markaa u muuqda mid eh, markaasi ay weli dhinacyadu doonayaan inuu midba midka kale ku guuleysto welina ruushka wuxuu ku adkeysana inaanu joojin doonin duulaanka uu ku galay wadankaasi ukrein xili gobollo badan uu ka qabsaday ciidamada wadankaasi dhinaca kalena xukuumadda moscow waxaa laleeyahay waxa ay wadaa horumarinta in markaa ay tijaabooyin ku sameyso sidoo kalena ayba suuragal tahay inay adeegsan karto gantaalada nuuca casriga ah ee balastig ah ee loo yaqaano intercontinental plastic masalis oo ah nuuca qaaradaha ka gudba walaac weyn ayay dhinacyada reer galbeedku muujinayaan in ruushku suuragal ka tahay in uu isticmaali karo hubkan ama gantaalada nuuca balastiga loo yaqaano oo qaarkoodba ay ku jiraan kuwa furarka xambaara hubka nucleyeerka taa oo walaac laga muujinayo yuri brisov oo isagu kamid ah madaxda arrimaha militariga ee wadanka ruushka wuxuu shaaca ka qaaday in loo diyaariyey hubkan in ay ka qeyb galaan waxay ugu yeereen difaaca madaxbanaanida iyo qaranimada ruushka hubkan loo yaqaano ama qorshaha loo yaqaano sarmat strategic system waa qorshe la doonayo in markaa digniin loogu diro dhinacyada reer galbeedku in ruushku diyaar u yahay inuu difaaco dalkiisa haddii ay kusoo gardaroodaan dhinacyada kale ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xubnaha militariga ee wadankaasi ruushka warbaahinta ruushka ee wakaalada wararka ee taas loo yaqaano ayaana qoraysa waxaa la qiyaasayaa in ilaa sideed ka mid kamida nuuca loo yaqaano ares sarmat oo ah hubka casriga ah ee qaarkood ku jiraan gantaalada balastigu in ay ka mid yihiin hubka ay haystaan xukuumadda ruushka waxaa lagu eedeeyey eh, hubkan qayb ahaan in markaa ay kasoo iibsatay xukuumadda ruushku biyongyong xukuumadda kuuriyada waqooyi iyadoo oo mareykanku uu ku eedeynayay in isdhaafsi dhanka hubka ah iyo iskaashi militari uu dhex dalalka ruushka iyo xukuumadda kuuriyada waqooyi john kirby oo ah afhayeen hadlay aqalka cad ee mareykanka waxa uu ku eedeeyey xukuumadda kuuriyada waqooyi inay u muuqato mid sii hurinaysa colaada ruushka iyo ukrein sidoo kalena ruushka ku taageeraysa in la burburiyo wadankaasi ukrein maadaama la sheegay in si qarsoodiya ay hub casriya markaa kaga gadatay dhinaca kalena dalka niger haddii aynu eegno dibadbaxyo ayaa dalka ka soconaya oo dadka ay dhigayaan waxaana abaabulay markaa ciidamada militariga wadankaasi niger waxa ay markaa dadka ugu baaqeen inay difaacdaan waxay ugu yeereen madaxbanaanidooda banaanidooda waxaa lagu eedeeyay hogaamiyaha waddanka faransiiska emmanuel macron in isagu uu markaa doonayo inuu si qasab ah uu xafiiska ugu soo celiyo maxamed bazuum hogaamiyihii la afgambiyey ee wadanka niger dalkan oo markaa ka mid ahaa dalalkii ay gumaysan jireen gumaystihii faransiiska ayaa doonaya in markaa saameynta faransiiska gebi ahaanba niger laga saaro iyadoo oo tallaabooyin guracan oo ka dhana faransiiskana ay qaadeen xubnaha saraakiisha uu ka mid yahay korneel amandaw cabduraxmaani oo iyagu markaa qaaday tallaabooyin ka dhan ah xukuumadda baris dalalka badanaa uu gumaystay faransiisku waxay doonayaan iska dulqaadaan weli aragti ahaan maadaama dhanka gumaysi maskaxiyan ay ku jiraan oo dalalkooda hogaamiyaasha jooga inta badan ay u janjeeraan reer galbeedka iyo faransiiska waana sababta keentay in wax ka yar saddex sano ilaa shan dal oo afrika kamid ah afgembi militari uu ka dhaco inta badan dalalka afgembiga militari uu ka dhacana waxaa la aaminsan yahay in markaa ay gumeystihii faransiisku iyagu gumeysanayeen waxaa jirtay in dhowr jeer ay isku dayeen in lagu qasbo xubnaha milatariga ee wadankaasi niger inay talada ku celiyaan maxamed bazoum hogaamiyihii ay afgambiyeen bishii julaay ee sanadkan urur goboleedka ecowas ayaa ku cadaadinayay xubnaha milatariga ee qabsaday niger inay talada dib ugu celiyaan marka madaxweynihii sharciyad haystay ee maxamed bazuum balse waay ka dhaga adeegeen arintan maadaama bazuum uu isagu xiriir dhow la leeyahay faransiiska oo inta badan taageeraya dalka niger waana sababta dalalka afrikaanku saraakiishoodu qaar ka mid ah ay aaminsan yihiin in dalalkooda aanu wax horumara ka jirin oo dhaqaalaha wadanada la siiyo ay ka badan tahay inta laga xadool oo laga qaato oo looga qaato marka la eego wax soo saarka shidaalka macdanta dahabka oo qaar ka mid a ah dalalkan galbeedka qaaradda afrika dhaca ay qaarkood hodan ku yihiin saraakiishu waxay sheegeen in horumar badan aanu ka jirin dalalkooda marka laga soo tago dhaqaale yar oo sunuuda oo ay siiyaan xukuumadda faransiiska hogaamiyaha markaa jooga xafiiska taabadelkeedana dalku uu yahay dal fakhri boqolkiiba siddeetan in ka badan ama todobaatan iyo shanna shaqalaan uu yahay oo dadkoodu aan waxba haysan oo ay markaa fakhri yihiin waxay sheegeen in taageerada ay siiyaan faransiisku dalka neeger aanay u muuqan mid markaa saxa oo ay tahay mid uun danahooda guraacan ay ku ilaalsanayaan iyo danaha ay ka leeyihiin dalalka afrika weli ogaala degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka waa la degeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartaayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay doolad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryadhaha kale maane ciidda dhulkeenna calanka duljooga waa irsigeenne allaha ciseeyo ciidankiya xooga allaha ciseeyo war cabdulla ra'yisul wasaare xamse cabdi aar caloosha ciidanka taabatay buu jeediyey qalbigooduna ka hadlay hayehe sidii bini aadamka u fikira miyuu yidhi war cabdullow aayado qur iyo axaadiis buu xataa u soo qaatay jahaadkaay ku jiraan qiimihiisana wuuga sheekeeyey inta shahiideen naftooda hurtayna waa ka sheekeeyey inta la soo qabtay iyo maanta meesha laga joogana wuu ka hadlay dalku cadow hadduu u gacan galana inaanay soomaaliya jirayn wuu sheegay waxa ummadda difaaca u ah ee cadowga ka hor joogayna iyaga yihiinna wuu sheegay isla goobtina wuxuu ku amray in la dallacsiiyo ciidamada isla goobtana wuxuu ka sheegay ciddii laqdabada ka dambaysay in la ciqaabayo ciidankii oo dhiiggu wada dhaqaaqayna waxay dhaheen raysul wasaare raalli ahow haddaan dhaqaaqaynaaye marka cabdulla waxaad ka tagtay cabsan mayno maanta cudud baynu leene ku calool samaada war haddayba sidaa tahay ciidankiiyo xooga allaha ciseeyo war ra'iisul wasaare xamsi waxuu kaloo yidhi markuu ciidanka la hadlayay mu'minku markastuu kastuu colaysku ka bato guushaa dhow waadna ogtihiin iyagoo derbiga sii taabanaya inaad ka soo harteen marka waxaan laygala rabaa inaad cirabtooda soo jartaan ilaahayna ugu dhawaataan dhiiggooda war waxaan dhihi ciribtooda kaliya yaan la jarayne iyaga dhan ha la jarjaro cabsamayna maanta cudud baynu leene ku calol samaada warqudbaddii raiisul wasaare xamse ciidamada ugu jeediya aadan yabaal ciidan iska daaya qof shacabahoo damiir leh xataa oo dhagaystaa inuu qori qaadanayo waa huba waan walaweyne war ma haysaane reerarkaysa waxay yidhaahdeen muusaw ciidanka fasax muusaw ciidanka fasax oo waaqlow magalhadeena bay qabanayaan mase bu'aale war gooja cadda mar horaa lagu kala baxay war dagaalada soomaaliya ka socda kan khawaarijta mid aan ahayn oo janno lagu gelayaa ma jiro hadda ciddii fursaddaas ka faa'iidaysanaysa ayaday u taalle ciidankiiyo xoogga allah ha war ciidamada muuse biixi soo dhaaba og jilib inay qabtaan soo kuma fiicnay war jilib shiiqaadan sunniyaa shar ugu filane halkooda ha joogeen nimankaas naw war soomaalida waa inaynu ul gurmanna ila jaar baynu nahay war ciidanka ss a iskugu geysi gumays saakoomay qabtaan aryaadhaha maalmahan dadaa waxay soo qoraayeen marna qaranka howbiqi mugaxaad ku diidaysiin inaan dhahno cabsamayno eh. maanta cudud eh. baanu leene eh. uu calool samaada warkalamaanee waxaa la yidhi dagaalkii labaad ee adduunka markii uu dhammaaday ayaa askari raashiyaana fasax la siiyey si uu boqdo qoyskiisa iyo magaaladii uu ku dhashay markii uu soo gaaray laamiga xaafaddiisa hormari jiray ayuu arkay gaari ciidan oo meyd guraaya gaariga waxaa buux dhaafiyey meydadkii lagu aruuriyey markiiba gartay in cadowgii xaafadda ay diyaarada ku dooqeeyeen oo dad badan ku dhinteen meydadkii gaariga saarnay ayuu fiiriyey waxayna heshiisu qabatay qof ay ugu jiraan kaba uu hadda kahor xaaskiisa uu soo iibiyey kadibna wuxuu ku cararay gurigiisa si uu soo eego inay xaaskiisa nooshahay in kale nasiib darro wuu ka soo waayay guriga wuxuu ku soo noqday gaarigii isagoo cararaya wuxuu soo jiitay miydkii ay kaba ugu jireen markii uu egay waaba islaantiisii kadibna wuxuu damcay inuu ka reebo meydadka kale si uu keligeed gaar ugu aaso cabbaar markii uu soo jiiday ayay nuuxsatay isla markiina wuxuu la cararay dhakhtar si loo dabiibo dhowr sana kadib islaantii uur bay yeelatay waxayna dhashay faladamiir butin oo hadda ah madaxweynaha ruushka ileen fulaydamiir buka naxariis la'aantiisaan ewalba la yaabaaye habar dhimatayaa dhashay war ileen odayga inuu dagaalyahan yahay aabbihiina askari buu ahaa hooyadii la dilay bay ahayd ishiisa maxaarma kara miyaad leedahay war buutin afrikada dhaha afgembiyada kudhiya usiku dambeya leeri haan oloodiyo le inshagaysaan afrikiya kadeediya leeri laakiin ho oroodan ha ka dhowaada ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa dhagaajay dheegi doonaan warmadayow butin kuuma soo socdee khawaariij ajanabiyo argagixisaa dadkaaga xasuuqaye kuwaasaa mudan inay dhegahoodu maqlaan dhulka sow anigu malihi dhasha sow anigu melihi waalolado aan ugu buuqina reerihii qabo dhulka sow anigu melihi dhasha sow anigu melihi warkalamani calaa kulli xaal ciidankiiyo xooga allaha ciseeyo warkalamaanay war mahaysiine soomaalida eh. waxay u kala baxdaan la yidhi eh. qarankalkaal iyo khawaarij kalkaal waxaase la yaaba eh. siyaasiga khawaariij taageeraya xilna raba waar kaa wax ka yihiin warwarkaa dhex gelina dadku kala aragti iyo garaad roone madaxweyne farmaajo farriin buu u soo diray bulshada soomaaliyeed wuxuuna yidhi dagaalka khawaariijta lagula jira in lagu kala qaybsamaa xaq maahan waana in loo midoobaa oon loo kala hadhin baruur diiqdu maydka waa ka baare bagaadi diisho dani bixine war madaxweyne farmaajo madhabay ka ahayd war hadda maxaa loo lahaa raggii ciidamada soo bixiyey buu ka mid ahaa warusha dhabarkiiyo midda dheeggaba anaa kugu dhigay waanse kaa dhay imbow madaxweynihii hore sheekh shariif suma wallaahi miyuu yidhi mar kale warwarkii hadhexgelina madaxweyne shariif inta madaxweyne farmaaji yidhi madhihi waaye war shirkii madaxweyneyaasha fahad iyo farmaajo shariif maxaa ka soo baxay war fahad goormuu madaxweyne noqday ma asagaa ka yar owaalata warkalamaana waxba leydinma sheegi karee waxaa kaloo bulshada soomaaliyeed farriin u diray raysul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble wuxuuna yidhi dhiigga geesiyaasha soomaaliyeed yaan la siyaasadayn in qarannimo iyo dowladnimo soomaaliyeed jirtaan siyaasiya wax ku heli karaaye haddii dalka khawaariijku qabsato ninna wax ka heli maayo soomaaliyana dib loo arki maayo magaceed war kalemaane anigu waxaan la yaabay amiir gobolka mudug iska soo dhiiboo nuurdeeq la yidhaa bunayati muu qaaday waalma wasiir baan rabaa war warkaa naga dhex gelin niman madaxa isku soo sawiray khawaarij la qabtay ama isa soo dhiibayna iyadoo la sawiraayo arki jirin iyadoo laysku sawiraayo ma arki jirin madax kaloo difaacaysana oo dhahaysa hadduu isa soo dhiibo waa la cafinayaa oo daldalaysana waan arkayy markaa waxaan yaabanahay goormaa khawaarij kala fiicnaatay goormay ise qabiil yeelatay ciday qaraaba ku badbaadiyeen sida yaa arkay war khawaarijta xeerkooda maydaan fahmine markay qabiilka joogto ninba ninka xigaa loo diraa si uu soo dilo markay baxsasada joogtana ninba ninka xigu u cararaa war laandheeraad tahay soo dhowow kuu dhahayan waa arkay war anigu waxaan aaminsanahay amiirka laysku sasawiraya inaanu isi soo dhiibinoo shirqool wato sababtoo amiir ah isdhiibaya kama soo tageen ciidankiisa markaa nin raggiisi duurka uga soo tagtay si lagu aaminaa way adag tahay sidan waan naqaannaa eh. sidanna waan u garannaa eh. hadday gacan tusaan tahay eh. sirbay ciidhib buleedahay leedahay samaydin maqal war dadka amniga falanqeeye waxay dhaheen amiir ka tirsan al-shabaab oon broseskii dowladda u dejin la marin oon la ysku raacin in la sii daayo siyaasiga isku sawiray dembiyuu galay war idinkaan dhegaysanina madaxweynuhu hore wuxuu u yidhi odayaasha shabaab ku jira xitaa iyaga waxaan ugu baaqaynaa soo dhiibaan marka waa bilaabeen kafuqa aryadhaha cilmi baaris la sameeyo waxay sheegaysaa dagaalku hadduu saanku sii socdo amiiro badan oo qarqarxahaya in la arki doono cabdulow maylmalaan baa ku kallifaysaa la yidhi maxaasaskii baa ka kala cararay war qaacidada carabiga ay isticmaalaan kawaariista waxaa ka mid ah low kaanat ilxayaat muntahi laasim tafajuro micnaheedu yahay hadday irduhu kaa soo xirmaan adiga isqarxi war ninka hadduu og yahay dembigii uu galay iyo dadkii u xasuuqay meel uu ku fakadana u waayo aqalka inuu isdilayo maxaa diidaya haadaa akbar baabun fi lmushkila aryaadhaha samigae cabdulana wuxuu yidhi eh. beentaan la buufihaa iyo eh. barabaaganku waa baateen eh. beentaan la buufihaa iyo barabaaganku waa baateen wahaadaa qowlun saxiixun alhadabtu dalabtu mublaq aywa waa kow wa ayna alkalamaan joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay xubintii kalmaan ayaad maqlayseen guud ahaana waa inag intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijkii la socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo saday ha qidhiyo haleeshay haalisii wadnahawo halkay qoontaan hayaayo hawsheedi laheed dadaawe markaan malaxsaday ha qidhiyo haleeshay haalisii wadnahawo halkay qoontaan hayhaayo hawsheedi laheed daawe habaar suulshaydu ma qabto iyadu imay horseedin intuusan wadkayga maamu intaad ku hadaaqi maayo warwarkaa ma biyo xalaahal wax kuma keeno adduun hawli kama damaato afkayga maahu intaad ku hadaa أرجو هولك الله gelino iyadu waa hoos wareegiyo hadhkaa labadiisa gelino marun baan heli lahaaye marun baan heli lahaaye heeddaydanigu simayne heeddaydanigu simayne heeddaydani